bism illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lix iyo labaatanaad ee kitaabka nuurulyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diri bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sal allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd codkii awoodda daraa ee loo diiday midaan hijrati qaxaan mustadcaf waa qofkii aan isqaadi karaynin ee waayay dhaqaale iyo gaadiid iyo cid u raaco waay wamanaca way u diideen mushrikuu makata gaaladii maka waxay u diideen bacdan min almuslimiin muslimiinta qaarkood waxay u diideen can ilhijra inay qaxaan qaxaanba waxabasuuhum way xidhxidheen wacadabuuhum waana ciqaabeen oo way jirdileen adowguna had iyo jeer marka uu fashilmo cudud buu maciinsadaa iyo dadka inuu xoog kaga aargoosto markuu arkay inuu qarcin kari waayo markuu arkay inuu joojin kari waayo iftiinka xaqa wuxuu isku dayaa inuu dubihiisa aada usoo qaato mabaadidiisu markay socon weydo xoogiisu isku dayaa inuu socdo oo fircoon ayaa qur-aanku uu ka waramay taariikhdiisii uu noogu xusay inuu markii hore isku yaro day dood iyo jaafaajir muran buu la galay ambiyada nebi muuse iyo nebi haaroon murankii markuu arkay in aanu soconaynin oo xujadii la dul saaray waa kii adeegsaday xoog gaalada imikuna waa saas oo ummadaha siiba dee ummadda islaamka oo adiga arkayo markii mabaadidoodii la diiday wadamada ay gumaysanayaan waxay isku dayeen inay hubku isticmaalaan weliba kii khatartaah suntaa ah, inay sumeeyaan bay isticmaaleen iyaga iyo xoolahooda iyo biyahooda iyo beerahooda intaba sida iyagu ka barkhaati kaceen minhum waxaa kamida dadkii halkaa lagu dhibay alwaliid ibn lwaliid wa cayaash ibnu rabiica wa hishaam ibn alcaas saddexdaas saxaabi baa kamid ahaa saddexdan saxaabi nebigu calayhi salaatu wasalaam yadcuu fi lqunuud ilaahay buu ugu baryi jiray allahuma hdirida ducadaa dhexdeeda waxaa odhan jiray allahuma nju salamata bna hishaam allahuma nju alwaliid ibna alwaliid allahuma nj allahuma anji cayaasha bna abi rabiica allahuma anji lmustadcafiina min almu'miniin ilaahay ow hebelkaa intaasoo hebel ah ilahay u badbaadi jirdil baa lagu hayaa dhibaato badan baa soo gaaraysa ilaahay u badbaadi allaahuma shdud wadaka calaa mudar allaahumma siniina ka sinii yuusuf ilaahay qabiilada reer mudar ee rabbi iyo rasuulba caasidee muslimiinta dhibtayna ilaahw joogsigaaga ku adkee abaarihii waktigii nebi yuusuf dhacee toddobada ahaayoo kalena ilaahay ku hurgufoo ku sallid waana loo aqbalay nebiga caleyhi salaatu wasalaam ducadiiya dad iyo dunyada ilaahu ka naasay balaayo ku dhacday gaalku isagoo wada jirabaa sidaa loo habaaraya muslimkana waa loo ducaynaya jumcadana waa loogu ducaynaya qunuudkana waa loogu ducaynaya gaalkana waa lagu habaaraya waayo saasaanu nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha qunuudka loo jideeyeyna waa ka mid bil buu nebigu sidaa qunuudka u waday iyada markaa dadka walaalihii iyo ku dhiban uu ka naxayo oo u ducaynayo ilaahay u baryayo kuwa kalena u habaarayo maanta waxaa caalam islaami ay gaadheen in dowladahoodu ay yidhaahdaan gaalada lama habaari karo qunuudna laguma habaarayo jumcana laguma habaarayo dabeetana awqaafahoodu wasaaradahooda awqaaftu waxyaabaha ay dabagalaan ayay kamid tahi keebaa gaalada habaaray ya ka yuhuud buu habaaray nasaaru habaaray waxaa lasoo sheego waa laga caydhinayaa khudbadda oo mid kaleo isagu markuu u sahlan yahay aamusa un ama markuu u sahlan yahay muslimkuunu duceeya ama ducadaaba dee iska daaya mar haddii ay noqotay golhalaq halkaasay dadku iminka maraya bacfiga iyo inkaaraha ku dhacay fulaynimadii halkay gaadhay halkaasay maraysa iyadoo hadda wadamada gaalada america dhexdeeda khudbadeedu aanay sida ahayn ee dadka muslimiinta qaxoontiga halkaa ku noolay ay xoriyadooda leeyihiin ayaa halkan wadankiisii ku noolina runtii xaaladiisu halkaa taagan waay fa kaana calayhi salaam yadcuu lahum fii salaati nebigu salaadiisa wuu ugu ducayn jiray asxaabtaa maka ku dhibane soo qixi kari waaye wa haadaa aslu lqunuud ducadanina asal bay u tahay iyo daliil qunuud in marka ummadda islaamka balaaya ku dhacdo sida masel abaarad aada u fara badan cadow haysta iyo sidoo kale waxyaabaha dee musiibooyinkan caamka ah balaadaas markay ku dhacdo in loo baryi karo dadka muslimiinta qunuudka loogu ducayn karo cadowgana lagu habaari karo aslu qunuud waa qunuudka daliilkiisa waqad xasala fii awqaatin mukhtalifa waktiyo kala duwan buu qunuudku ayuu yimid waktiyo kala duwan ayuu nebigu qunuudkaa sameeyey wa maxaalin fi salaah iyo meelo salaada ah oo mukhtalifatin kala duwan meelo salaada maxaal fi salaa waktiyo kala duwanna nebigu qunuudka wuu sameeyey salaadana meelo kala duwan buu ku qunuuday fa kaana fii witri alcashaa cishaa'iga witrigiisa macnaha witriga cishaha ka dambeeya wey waa ku qunuudi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood sida ramadaan oo kale ramadaanta dee witriga aynu tukanne ka dambeeyo cishaa'iga ayaa qunuudka uu ku samayn jiray wa salaati subx bacda rukuuci wa qabla salaada subaxna qunuudka wuu samayn jiray rukuucda ka hor iyo kadib labadaba markaa culimada islaamku qunuudka sababta isugu khilaafeen qaarkoodna waxay leeyihiin bishan unbuu qunuudkiisu ahaaye wuu joojiyey qaarkoodna muu joojino wuu sii waday bay leeyihin halkaa weeye labada madhab madaahibtan aad arkaysa qaarkoodna weli qunuudkiisii wadaan sida shaaficiyada qaarna ay leeyihiin maye qunuudku Ehm, waxa uu ahaa un inuu bil uu nebigu oo asxaabtaa dhibban uu oo kadibna uu joojiyey marka ehm, waa ka ibnu xajar amaba imaamu nawowi laftiisuba masalada marka uu ka waramayo siiba ibnu xajar ayaa waxa uu leeyahay layskuma khilaafsanaa berigii hore nebigu inuu salaada subaxiyo iyo salaada maqrib ayaa qunuud uu samayn jiray labadaas salaadood markaa waxaa sugantay inuu salaadii maqrib qunuudkii iska daayey waxaa markaa laga fahmayaa buu leeya halkaasoo asal ah inuu subaxu sidii usii socday qunuudkiisu xadiidkaasina darajadiisu heer lagu daliishan karu gaadhsiin yaha darajatulxasan awisixa ayuu sheekhu sheegayaa dee waxa uu kamid ahaa aimadii cilmiga xadiidka takriijkiisa ku fiicnaa waa sida uu sharaxa bukhaariga fatxubaariga kusoo naqilaya markuu masaladaa ka warramayo aqwaal aad u fara badanna dee imaamu nawowi kitaabkiisa weyne majmuuca ah waa kusoo naqilaa marka halka ay shaaficiyadu daliishanayaan waa taas weeye waa laisla waafaqsan yahay marka naasile iyo balaayo timaado inuu qunuud ku jirayo laakiin si gaara ah nasku waxa ugu soo arooray subaxa iyo maqribka inuu qunuudi jiray waxaa labaadoo soo aroortay inuu maqribkii iska daay marka qunuudkii wuu ku haray iyo m kumuu harin wuu iska wada daayey horena waxaynu usoo marnay sababaha keena khilaafka culimada waxaa kamid a ah qiimeynta naska oo midi naskan u odhanaya wuu sugmay midina waa daciif buu odhanaya ka yidhaahdo wuu sugmay dee wuu daliishanayaa mise xukunkii wuu sugaya ka yidhaahdo mee waa daciifna xukunkii meeshuu ka saaraya waa nooca wey laakiin waxaad moodaa inay culimmadu u badan yihiin in qunuudku uu ku uruursan yahay marka balaayo ay timaado ama dhibaata haysato dadka muslimiinta waktigaasaad moodaa inay u badan yihiin waaya marka eh, qabla rukuuci wa bacda rukuuc bacda rukuuci wa qabla rukuucda ka hor iyo rukuucda kadibana qunuudku labada meelba nebigu la yimi qunuudka caleyhi salaatu wasalaam mararka qaarkoodna rukuucdaba ka horeysiin jiray intaama rukuuceen mararka qaarkoodna uu ka dambeysiin jiray farawaa waxa uu inoo wariyey kullu saxaabiyin asxaabi waloo asxaabtii nebiga kamid a maa ra-aahu wixii u arkay wixii u arkay inbuu inoo soo gudbiyey wahaadaa tani macnaha saxaabi waliba wixii u arkay inuu soo gudbiyey waa sababu ikhtilaafi alaima waa sababta ay imaamiyadu isugu khilaafeen fii makaani rukuuc fii makaani qunuud qunuudku halkeebuu noqonaya qunuudku buu noqonayaa iyo isku khilaafa oo haddee kitaab uljihaad baad maaragtay ka eegi karaysaa adducaa cala mushrikiina bilhaziimati wazalzala imaam albukhaari kitaabkiisa markaa saxiixa xadiidkuna waa xadiidkii abi hureyre goortii dhawadeenu akrin waaya asana luulaa sanadii hore iyo dhacdooyinkii sanadii hore hijrada ee nabigu calayhi salaatu wasalaam halkaa uu tegey maxaa jiray ee axdaata ee dhacdooyina sanad sanad buu wadaya asanau thaaniya sanadii labaad ba iyadana uu kusii xigsiin doonaa ila taariikhda islaamku waxa ay bilaabantay markii ugu horeyse nabigu halkaa uu hijrooday sanadka uu halkaa baa kow laga soo yidhi oo asxaabtu berigii dambe taarikhda islaamka ay kow kasoo soo idhaahdeen marka sanadkaa halkaa la tegey ilaa wixii ka horreeyey saddex iyo tobankii sane hore waynu soo qaadanee dhacdooyinka maxaa jiray si markaa dhacdooyinkaa kolka aada ogaato waxa aada garan karaysaa masalooyinka shareecaddu sida ilaahay u jideynayay iyo koritaanka masalooyinkaasi ay sameynayeen iyo sida ay u kala horreeyeen iyo sida ay isu nasakhi karaan marka taariikhdan hayso waxaad garan karaysaa taariikhdan ogaansheeda ilaa naskigaa ku xidhan axkaamtu siday isu nasakhayso iyo xukunba xukunku ka horeeyey binaa lmasjid masjidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhismihiisi baynu habeenkii dhaweyta soo xusmay waa xaruntii iyo xuduntii islaamka waa barkulanka muslimiintu ay difaaca kaga jiraan habeen iyo maalinba shaydaankii difaaca halkaa ugaga jiraan iyo wixii soo weeraraya islaamka oo dhan koritaankooda iyo xidhiirkooda iyo walaaltinimadoodana halkaasaa laga kobciyaa nuurkana ay ka tahay qaata fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smuh yusabixu fiiha bilquduwi waalaaasaali rijaal laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun can dikri illaahi ila akhir aayaat marka nuurka halkaa lagu hayaana waa nuurun calaa nuurin yahdi illaahu linuurihi man yashaa dad masjid waaye madoobaad bay qabaan wuuna iska madoobaanayaanoo ehm, sida meesha ay ku shaqaysanayaan iyo meesha ay isku xukumayaan iyo meesha mafrishka u ah intaasi haddaan masjidka raxaasidin way madoobaanayaan uma sharaca calayhi salaam nebigu wuxuu gudagalow bilaabay markuu madiine tegey ee u dhaandhacay suuqa fii binaai masjidi inuu masjidkiisan imika ehm, madiine bilaabo dhiso halkuu ka bilaabayna fii mabraki naaqati hashiisu halkii ay fadhiisatay halkii hashiisu ay fadhiisatay ayuu ka bilaabay amaama maxilati bani najaar horeynuu soo marnay qabiiladii reer bani najaar xaafadoodii horteedii ah, xaafada reer bani najaar halkaasaa ka bilaabay wa kaana maxiluhu halkan masjidkuu dhacay ee iminka alla u qadare uu ku yaala waxau ahaa marbadan litamr timirta ayaa lagu dhili jiray macnaha waxa marbadku waa halka timirta intoo lagu soo ururiyo lagu safeeyo sidan had iyo jeer haruurkaba uu leeyahay meel lagu ururiyo lagu tumo meel lagu tumuu haruurku leeyahay marka timirtana halkii lagu sifeynayay bahay yamlikuhu waxaa iska lahaa goobtaa hulaamaani yatiimaani laba agoon ayaa lahaa goobtaa fii xajiri ascad ibni zuraara asxaabigaa waxa ay ku dhabtiisa ayay ahaayeen ascad ibnu zuraar ayaa xanaaneynayay labada agoon oo xigtadiisa ay ahaayeen goobtaa iyada hashu fadhiisatee la qadara ilaahay u tilmaamay labada agoon baa lahaa fadaca alghulaameyni nebigu wuxuu u yeedhay labadii agoon waryaa meeshalo laba agoon baa layidhi bal haloo yeedha buuri wasaawamahumaa waxa uu ka baayacay almarbad meeshii timirta lagu hufayo lagu haadinayay saawa soomku waa baayacaada halkiibuu ka baayacay liyatakhidahu masjidan si uu masjid nebigu uga dhigtay calayhi salaatu wasalaam intaanu aqaladiisa dhisin xafiisyo kalena u dhaqaaqin wuxuu ihi xaruntaynu ilaahay kala xidhiiri lahayn isgaarsiinta cajiibka ah horta aan udubada waas faqaala markaa labadii agoon waxay idhaahdeen dee heer bay gaadsiismaayeen maqaalada odhan karaanoo niman dee si uun u yar qaangaar ugu dhowbay ahaayeene waxay yidhaahdeen intay xishoodeen bal nahabuhu laka yaa rasuul allah rasuul allah waanu kuu hibayneynaa waanu kuu hibayneynaa fa calayhi salaam nebigu waxa uu diiday an yaqbalahu minhumaa inuu labadan ka aqbalo hibatan inuu hibanimo uga aqbalo baloorkana yidhaahdeen waa ku hibeyneynaa si masjidka looga dhis uu ku diiday bal ibtaacahu minhuma wuu ka iibsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam wa kaana fiihi halkaa waxaa ku sugnaa qubuurun lilmushrikiin gaalada xabaalo ay leeyihiin ayaa isla goobta ah ku jiray wa bacdu xafrin wa naklin wa bacdu xafrin xoogaa godadihina meesha way ahaayeen xafrigu dee waa godadka xufradii wey iyo wa naklin geetimireedna waa ku yaalay meesha qayb waxa lagu safayn jiray timirta waxaa ku yaalay xabaalo xoogaaya godad yaryar baa ka qodnaa xafrigaa geed timireed baa ku yaalo nakhiila intaasaa meeshu isugu jirjirto meel banaan may ahayn fa amara bilqubuur xabaashiibuu ayuu amar ku bixiyey nebiguyo fa nubishat markaasaa lasoo qufoo meel kale lagu aasay wa bilxafri booraantana wuxuu hal la hagaajiyo oo fasuwiyat iyadana waa laysku simay wa binakli amara biqadci nakl geetimireedkana laynaga jara buuli ilaa waa la banaynayaa meesha faqudica markaasaa la gooyey geetimireedkiina meeshii baa la diyaarinaya la salaxay si uu dhul siman oo wax laga dhisi karo uu u noqdo halkaa waxaynu ka qaadanaynaa intaa faqradaa dhowrkaa sadar muhimadda uu leeyahay masjidku iyo in loo miidaandayo mawqiciisa meesha u dhacayo oo sidaad baloorkaagaba ugu miidaandayaysa aad u eegeysa meel fiican inuu noqoto masjidkana meel wanaagsan oo dhexdhexaada oo ku haboon oo ummaddu soo wada gaari karta waa inu noqdaa waxaa kaloo halkan aada ka faa'idaysatay agoonku inaanay habboonan inuu cidlo isla taago xoolihiise in cid lagu tiiriyo xigtadiisa inay tahy oo waa maxjuuru caleyh waa qof laga mas-uuliyo gacanta lagu hayo sida suuratu annisa bilowgeeda aad ka akhriyi karayso waxaa kaloo aynu ka faaidaysanay agoonta xoolaheeda in la iska ilaalinayo labada agoon iyo xigtadoodiiba nabiga waxay idhaahdeen halkan waanu kuu daynay masjid ha laga dhiso laakiin nabigu uu diiday calayhi salaatu wasalaam waa meelaha laga qaadan karo agoonka xoolihiisa waxaa loogu tasarufi karaa wixii dantiisa una laakiin wixii cid kale loogu danaynayo walow masjidba ha ahaadeen iyo wax ilaahay la siinayaba ha ahaadee agoonka looguma danaynayo lagama taataabanayo wixiisa waxaa kaloo aynu qisada qeybtaa ka fahamnay inay haboon tahay wixii mashaariicahe ilaahay daraaddii loo wado in la quulo oo dadku aanay wax laga faaidaysto ka dhiganin marar badan bay dhacdaa in xaafad loo keeno inaga masjid qof muxsini uu bixinayo dabeedna ciddii layidhi baloorkaa isagaa ha laga iibiyo cirkaba uu geeyo yidhaahdo mar haddii la ii bahday maanta aniguna aan ku dhalaaliyan ka goosta maya labadaa yatiim baa quunayo oo bixinayo marka dadkuna inay taakulaynta ka qayb noqdaan tabarucaad weliba tabaruc isku mid maaha tabaruca xagga dhulka waa shay maguurto ahoo dee muddo dheer jirayo isaga aan la duminaynin oo sidaa u jirayo dee inta uu dhulkaasi jiro waqafkiina wuu jiraa uun waxyaaba la sadaqaysto ugu qiimo badan yihi waxaa kale aynu ka fahamnay xabaalu inay kala duwan yihiin oo kuwa gaalada haddii maslaxadi u qabato dadka muslimiinta la qori karo kuwa muslimka laakiin lama qodayo leanna labada qolaa kala karaamo badanoo qofkani markuu noolaa iyo marka uu dhintay labadaba karaamuu leeyahy muslimka ahy laakiin kan gaalka ahay karaamada qofka muslimkaa ah isagu ma laha in la iska asturo un isha bani aadamku si aanay uga nixin un weeye arrinkiisu nebiguna wuu iska asturi jiray markuu laayo calayhi salaatu wasalaam marka haddii dan aynu baahi inoo qabato intoo meeshii laga saaro meel durugsanoo kale la geeyo ayaa maslaxadda lagu fushan karaa haddii wadda ay marayso ama suuq laga sameynayo ama waaya ah, cawaase ka u dhawaada <laughs> waa taasi waxay ahayd marag marka dee sharciba la eegaye innaga arinkeenu mid gaal isaga hadalkiisaba daa eeta muslimka unbaa halkan ku jirta uun halkan ama cagaf la dul marinayo ama waddo ama la iska dhisanayo arinkii unbaaba isdabarogay wax waliba isdabarogaasu ku socdaa <clears throat> waay uma amara nebigu wuxuu amar ku bixiyey biitikaadi laban allabin allabin biitikaadi labin bahalkan lebanka samayntiisa lebankii dhoobada ahaa ee aada garanayso ee qori lebanka lagu samayn jiray ayuu yihi kaa hala sameeyo fatukida waa la sameeyey oo leban fara badan baa loo sameeyey si ma garanaysaa loo dhiso masaajidkii wa sharacuu waxa ay gudagaleen ay bilaabeen fi lbinaai bihi in masaajidkii la dhiso rasuulka sala allahu calayhi wasalam in la dhiso wa jacaluu waxa ay ka yeeleen cubaadatay ilbaab albaabka labadiisa dhinac ama labadiisa koone labadaa fayaaradoodee hareeraha waxaa laga dhigay min alxijaarati dhagaxaan oo lebankii waxaa ka yar adag dhagaxa markaa dhagax baa labada fayaaradoodee taagtaagan hareeraha cibaadateyn kuwa labadaas ayaa laga dhigay wasaqafuuhu biljariid waxa ay saqafna uga dhigeen sida halkan iminkani shubka u yahay laamaha timirta ee dhaadheer ayuunbaa sidaa loo saaro loo simay si bacadka inuu dadka uga celiyo wa jucilat cumudu tiirarkiisana waxaa laga dhigay min juduuci nakl geetimireedka jiridiisa geetimireedka jiridiisan dheer ayaa laga dhigay tiirarkii istaagtaagaye laamahan lagu sii xidhiidhinayay halkan kaabadaha ku jiray walaa yaziidu irtifaacu dherarka masaajidkuna kama badnayn intii lebanku can ilqaamati sarajooga sarajooga ilaa albaabkaas wey ayuunbaaba ilaa daaqadahaasunbaaba la wareejiyeyba ilaa qaliilan in yar can ilqaama macnaa qaamadu walaa yaziidu irtifaacu can ilqaama qaamadu waa qofka dheer joogiisa ama qofka joogiisa kamaba dheeraanaynin ilaa qaliilan in yarunbuu dhaafay qof dheer sara joogiis ama nin joogi in yarunbuu koru dhaafay waqad camila fiihi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu ka shaqeeyey binafsihi isaga lafahaantiisaa ka shaqeeyey baartaliyaan idinee howlgala hebelow shaqadaa qaba adiguna sida ah kaalin foormaan xataa muu qaadanine kaalintii wastaadki kuuligu ka qayb galay geel duq baa loo tumaa qofka u weyni markuu gacan saaro dee mana ahayn markaa shaqadan uu ka qabanayo kii madaxdeenu ay qaban jirtee dhagax dhig ahay dhagax dhig baa la sameeya sameeyaa meel yaroo la diyaariyinbu intuu mid lebana saa yaro qaado qofka sidaa u saara saaraa la laydhaa wuu dhagax dhigay dabeedna u ka faraxashaa <laughs> taa ma ahayn yar miskiinnimadaahe waxay mid shaqo nin xoogiu qabanayaa waa shaksi caadiisu liyuraqiba almuslimiina fi lcamal si uu dadkan bulshada islaamka camalka u jeclaysiiyo iyo waxqabadka gacmahooda inay wax ku qabsadaan waxa la diin iyo dunyada wasaaruu markaa way socdeen asxaabtu way hawlgaleen weyn masjidkii rasuulka la dhisaya sidii nebi ibraahim iyo inankiisii ismaaciilba kacbada ay u dhisayeen iyagoo u hagar baxay iyadoo ay isla fahmeen inankaa iyo aabihii ay ku go-aan qaateen arintaa ah. waxyaabuu ilaahay ku imtixaanay waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun nebi ibraahim baa ilahay uhi imtixaan kalimaat awaamir waxyaabaan faray oo aan imtixaan kaga qaaday markaasuu dhamaystiray imtixaankaa waxaa kamid ahaa inankaaga gawra waa inankan ismaaciil waxaa kamid ahaa imtixaankaa markii kaa laysla soo dhaafay gurigaa dhana kacbadaa labadiinu dhisa marka iyagaa isu kuulihaa isu wasbaad ahaa dee intaad dhismahaad aragtay waa si quraysh oo dhan oo deegaan ahayd dhammaystiri kari weyday ee kasoo soo gaabsaday iminka intan yare dayran quraysh baa ka gaadiyey oo nimanka intaa inaga goostay quraysh bahane waxay dhahan war xalaalaynu ku wada dhisnay intaa ma hayne iyagoo ummadana iyagoo laba ada iyaguna dhiseen iyagoo ilaahay baryaya rabbanaa taqabal mina bayl saad ka akrii karaysa suuratu albaqara wasaaru asxaabtu way socdeen way howlgaleen yartajizuuna iyaga oo hees hawleed qaadaya irtajasku waa qeyb kamida buxuurta luqada carabiga ama shicirka cardeed ah, mustafcilun baa lix jeer lagu celiya mustafcilun mustafcilun mustafcilun farxam ilansaara walmuhaajira waa gabayada la odhan karo ugu hooseeya iska wuxuu udhexeeya kalaam isku yaro habaysanayo shicirku udhexeeya waa sicir iska yar qooban wey wahuwa yaquulu macahum nebiguna waxa uu lahaa allaahuma laa khayra ilaa khayru laakhira farxam ilansaara waalmuhaajira isaguna wuu u jawaabaya markaasaa la jaan qaadaya hawshoo si fiican ayaa loo wadaa dhisaya allaahuma laa khayra buu nebigu leeyay ilaahay ow khayr ma jiro ilaa khayru laakhira khayrka aakhirunbaa ah, khayr ah farxam ilansaara waalmuhaajira asxaabta labadan qayboode qeybna muhaajiriinta laydhaa qeybna ansaarta ilaahay u naxariis nimankaa diinta ila hinjiya hareeraha ila qabta marka nebigu calayhi salaatu wasalaam laba arimood buu quluubtooda ku beerayaayo saddex arimood baan idhaahna inay wax qabsadaan kow inay cibaadada ka ful laba inay aakhiro xusuusnaadaan halkana ogaadaan inay safar tahay inay walaaltinimada ogaadaan intaasoo arimoodba ka muuqanaya ficilkiisa iyo qowlkiisa sidaasuu masjidkii nebiga ku bilaabmay caleyhi salaatu wasalaam iska mutawaadica ah iyadoo waxa kasoo burqanaya xikmad ahaana qofka muslimkii oogya wa jucilat qiblat lmasjid masjidka nebiga qibladiisa waxaa laga dhigay fii shimaalihi waqooyigiisa ilaa beyt lmuqades beyt lmaqdes xaggiisa ayaa nebigu u jeedsaday waktiga ah oo dabcan waqooyibu ugu quman yihi sidan kacbadu hawda igu soo qumanta marka qibladu berigaa xaggaasay ahayd dhowr iyo toban bilood wa jucila lahu masjidkii waxaa loo yeelay nabiga alaasatu abwaab saddex albaab saddex albaab hareeraha ujeeda bari iyo galbeed iyo haw ayaa dadku ka gelaya uma xusibat ardu dhulkiisii baa la qururuxeeyey jay baa lagu shubay jay dhulka jay baa lagu shugay ila waa iska ciid bu ahaaye waxaana sababay liana almadara roobkii kaana qad asara fiihi wuu raadeeyey roobkiibaa dhiiri ka dhigay markaasi dadka musaliinta ahay meeshu sibiriyo marmarsoona ma jooga saaxiibo wey si loogu tukan karo oo marka roobku dhiirigu u yaraado ayaa quruurux loosoo guro quruuruxaasa dee inuu qoyo un mooyaane ciid dadka kasoo raacaysaan jirin xasb alxas waa qururxi bilxas waay liana almadara kaana qad asara fiih faamara calayhi asalaam nebigu waxa uu faray bixasbi in qururx lagu shubay jay baa lagu shubay walam yuzayin ilmasjid nebigu masjidka kumuu qurxinin bifarshin wax gogolah xataa walaa bilxusr cawana muu dhigin cawihii xataa berigaa iska salliyaasha ahaayee timirta laga falkin jiray ee geetimireedka laga samayn jiray dadkuba iska goglan jiray kuwaana muu dhiginba waxaa loo jeedaa ilan ma aha meel lagu raaxaysta iyo meel la seexseexda iyo waxaas waa lagu howlgelayaa unoo difaacaasumaa laga gelayaa waa mutaqihii muslimku iskugu imanaya iskuma mashquulinin farshigu waa gobol muu dhigin cawana muu dhigin wa banaa bijaanibihi xujrataani laba maqsinna dhinaciisu ka dhisay waa geesta bari ayuu gilaalkii masjidka kasii jeediyey si uu cibaadada meel dhagoo uga yimaado ixdaahumaa lisawda bintu zamca walukhraa licaaisha radia allaahu canhuma labadaa aqal ama labadaa maqsin siilo kale maahayn laba maqsinunba iska ahaan iyaguna waxaa kala lahaa labadaa xaas ee sawda oo islaantii weyneyda iyo caaisha oo xaaskii yaraaya walam yakun calayhi salaam nebiguna ma ahayn mutazawijan kayrahuma id daak mutazawijan muu ahayn mid qaba kayrahumaa labadaa cid aan ahayn oo dumareedna qabin id waktigaas waktigaa labadaa dumar unbuu lahaa horeynu usoo marnay taariikhdooda xaasaskiisa labadaas unbaa jiray labadiibuu midba maqsin yar halkaa uga sii jeediyey yuu usoo wareegi kara meel dhow ugala jaan qaadi kara cibaadada iyo dalka muslimiinta wacyigelintooda wa kaanat alxujrataani labadaa maqsinee labada xaas kala gelayeen waxay ahaayeen mutajaawiratayni kuwo isku xidhan oo jaara wa mutalaasiqatayni lilmasjid masjidkana way ku dheganaayeen calaa shakli binaa'ihi habka uu dhisan yahay ayay ugu dheganaayeen anaa waa laba maqsin oo iyaguna isku dhegan masjidkana kusii dhegan oo kasii jeeda ilaa halkan rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka dambe lagu aasayba waa gurigii caaisha oo markii alkeenu ku aasmaa nebiga asxaabtu ay isku qabteen kolkuu dhintay waxa ay caaisha tidhi waxaan maqlay isagoo nebigu leh nebigii dhinta waa in gurigiisa lagu aasaa ambiyadu markay dhimato guryahooda lagu aasaa isagoo le baan maqlay deedna guriga caaisha ayaa lagu aasay oo masjidka bari uga sii jeeday tiina waata keentay markii tawsica lala doonay masaajidkii nebiga in la ballaariyo dee galbeed uu socon kari waayey galbeed aada baa loogu waday lawaday lawaday lawada markuu fogaaday ee barigii dhul ballaaran uu kasoo baxay ayaa iminka fiditaankiisu dee barina wuu dhaafay masjidka gurigii caaishana waxa uu dhacayaa uun koono dhinaca hawd bari ah oo markaa masjidka ah koonaha hawd bari ee masjidka nebiga ayuu gurigii caaishana ku dhacay waanu markaa dhaafay masjidku dhan walba u dhaafay waay wasaarat ilxujrataani labadaa maqsin waxay ahaayeen wasaarat ilxujuraat maqsimadii waxay noqdeen tubna kulamaa jaaat zawj tubna waa la dhisayo maqsimadii kulamaa jaaat zawj marka ay xaas timaado kolkuu nebigu xaas soo biiriyaba maqsin yaroo kalaa loo sii biirinaya iyadana ama meesha ha ku dheganaado ama ha ka durugsanaade eryo kala fog may ahayn sidaasuu ku yimi masjidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo buqcadii laga dhisay iyo taariikhdiisu sidaasay ahayd siduu nebigu u sallaxay ee u hirgeliyey iyo muuqaalkiisu saasuu ahaa maantana dee qofka runtii taga waa waxa laga yaabaa layrka wadanka oo dhan ku jira ama magaalo caasimadaha waaweyna inuu leerkiisuba ka badan yahayba intaan horta wax kaleba la gaarinba nalka ku jira iyo awoodda uu leeyahay oo mamlakadu meelaha ay kolley ku fiican tahay bay kamid tahay xarameynka sida ay u maalgeliyeen labaatankan sane u dambeeyey <clears throat> manaa qurxintiisa iyo sida ay u wanaajiyeen s-ga ay ku sameeyeen marmarka iyo nalka faraha badan manaa sida looga shaqeeyey waana runtii dee dhismahaas miduu ku joogi kara maaha in asxaabtadu markii ay dooneen waktigii cumar bnu khadaab in wax laga bedelo waa la isweydiiyey cumar waxaabu lahaa sidiisana ha la yskaga daaya aakhirkii waxa loo xoog batay in wax laga bedelo masjidka ummadda loo ballaadiyo oo dib loo dhiso oo la hagaajiyo saasuu ku socday saasaa kolba loo sii kordhinaya yeedhayno waidaa naadaytum ila asalaati itakhaduuha huzwa nidaagaa qur-aanku uu sheego waa adaankan adaankaa isaga ahe aynu wadno ayaa sanadka ah isaguna ummadda islaamka u hirgalay waa shicaar weyn adaanku meesha adaan uu ka aloosan islaamkii baa ka aloosan ama iska itaal daraadee laakiin waa dan haddii adaan la waayo inkaari dhacda islaam iyo shicaarki iyo midnama jiro qofka muslimkaa ah runtii wuxuu dareemi karayaa wadamada gaalada marka uu tago iyo meelaha islaamku aqaliyadaha ku yahay ee dadka xaafadaha seexda ay leeyihiin hana laga daayo dadka xaafadaha seexda iyo dowladuna tixgeliso dabeedna waxa le adaan kor looma qaadi karo haddaa wax odhanaysaa samaacadiinaa gudaha iyo meelaha ka yidhidhaahda marka adaankan isu baxaya habeen iyo maalin oo qofku uu ku toosayuu la qabsanayo ee dhagihiisu ay ku raaxaysanayaan nicmooyinka waaweyn ayuu runtii ka mid yahay ee laga yaabo qofku marka halkan jooga inaanu aada u dareemin marka adaanku sidee buu ku yimi awjab allahu asalaata cala almuslimiin muslimiinta ayaa ilaahay uu ku waajibiyey salaada liyakunuu daa'iman si ay weligoodba u noqdaan mutadakiriina kuwo xusuusan cadamata alcaliyi alaclaa ilaaha sarreeye ee weyn weynaantiisa mutadakiriina cadamat alcaliy alaclaa mutadakiriin si iyagoo noqonaya kuwo xusuusan oo qalbigoodu uu ku raaxaysanayo ilaaha boqorka ah xusuustiisa iyo cibaadashadiisa shan jeer habeenkii iyo maalintiiba marka xusuusta la agtiisa ma taalo iyo digri iyo ashahaado qofku hadduu cibaadadan ka tago waxaa laga yaabaa inaanu sanada ashahaadanba mar hadduu salaada iskaga tago inaanu ilaahayna soo qaadan ashahaadanina ayaa iska dhacaysa wax run ah fayatabicuuna awaamirahu wuxuu ilaahay farayay raacayaan wayajtanibuuna nawaahiya wixii uu diidayna way ka tegayaan mar hadduu qofku salaada laasimayo oo uu la qabsanayo diintiibuu oogayaayo labada arimood wuu joogteynaya diintuna waa labadaa walidaalika qaala fii muxkami kitaabi sidaa daraaddeed baa ilaahay kitaabkiisa sugan waxa uu ku yidhi fii suurati alcankabuud ina asalaata tanhaa cani alfaxshaai waalmunkar salaadu dadka waxay u diidaa foolxumada iyo dembiga waa salaada la aqbale miyirka qabta salaada la aqbalay astaanteeda ayaa tan ah salaada aan la aqbalin astaanteeduna qofku waa inuu isku mid ahaado markuu suuqa jooga iyo markuu masjidka iyo markuu silan yahay iyo markuu caadigaya waa inuu waxun daldalayo oo silan yahay marka salaadu dhaqan suuban bay abuurtaa waa fawaa'idu salaa xikmadaha salaada ayay ka mid tahay qofka inay naftiisa u raaxayso qofka inay ka dhaqdhaqdo musiibada wastaciinu bisabri wasalaa in ilaahay uu dembiga kaga dhaafo sida webigaa la dabaalanayu nabigu sheegay in dhaqan iyo akhlaaq wanaagsan insaanka ay u abuurto cibaadadu cibaadadu khuluq wanaagsan iyo anshax fiicanba insaanka u abuurto ilaa waa qof waxu turanaya turaalu leey dareen wanaagsan buu qaba ina salaata tanhaa can ilfaxshaai walmunkar wajacala waxa ilaahay uu ka dhigay afdal salaa salaada ugu fadli badanna maa kaana jamaaca bay jamac ku tukadaan salaadiiba sii kala fadli badanoo ta muslimka biraysay ayaa salaad u fadli badan ile marka aynu ilaahay baryayno maxaynu leenaha iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin macnaha waa lafdu ljamc min lam yaqul subxaanahu watacaala iyaaka astaciin iyaaka acbud wa astaciin nacbud nastaciin waxay tusinaysaa nuuntaas annagoo wada jiroo jamacahoo isku dhan ujeeda oo salaad keliyana wada tukanayna ilaah keliyana wada caabudayna qiblo keliyana wada tukanaynaanu nacbudu wanastaciin iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin marka afdal salaa ma kaana jamaaca liyudaakira almuslimuuna bacduhum bacda si muslimiintu ay isu xusuustaan qaarkoodba qaarka kale ama ay isu xusuusiyaan fii shu-uunihim arrimahooda waxtiyaajaatihim baahiyahooda wayuqawu oo ay xoojiyaan rawaabit alulfati walitixaad rawaabi xidhiidhka wey xidhiidhka alulfa xidhiidhka isku dhowaanshaha iyo walitixaadi baynahum midnimada dhexdooda macnaha markay muslimiintu jamaca isugu yimaadaan sidaynu aragnay mar masjidka dhexdiisana way isku waraystaan intaanay soo gelinna way iswaraystaan dibaddana way isku waraystaan waxaa la ogaadaa koodii dhintay waxaa la ogaadaa kooda dhiban waxaa la ogaadaa mushkiladda islaamka kusoo korodhay si kale haddii loo dhigo waa goobaha warbaahinta iyo wacyigelinta ee si tilqaa'iya ah ama toosa ay isaga iman karaan muslimiintu iyada oo aan yeedhmadu dee ay u horeysayba yeedhmo ilaahay bay ku yimaadeen marka wax alla wixii ay mushkiladahe jira iyo arrimahooda ixtiyaajaadkuna waa baahayaha halkaasaa lagu kala qaadanaya waaya rawaabit اlulfati wاlitixaad alulfa waxa weeyaan in dadku ay isu qabato qulubtu ay isu qabato ila dadku qalbigu ka midoodaaye low anfaqta ma fi lardi jamiica ma alafta bayna quluubihim walakin allaha alafa bayna haddii aad wax kasta bixin lahayd keenteen ilaahay cibaadooyinkan uu jideeyey isugu keenay dadka waaya markaa sida dee islaamka uu doonayaa waxa weeye jidhkeennani sida uu isu ag taagan yahay waa in quluubtu isaga sii dhowdahayba xikmadda loo yidhi kii madaxda ahaa iyo kii racyadda ahaa iyo kii maalqabeenka ahaa iyo kii faqiirka ahaa iyo kii xanuunsanaya iyo kii caafimaad qabay intuba maxaa la yidhi safka dhinaca ha isku qabteen baa layidhi dadkii kalasiska ka ah ama dabaqadaha ee mid fooqa ka degay midna buulka kasoo baxay midna miyiga ka yimid midna diyaaradda soo fuulay ayaa la yidhi wax furuuqahoo kala baxsanaanayay jirin dheega haysa saareen baa dheeg si ay u ogaadaan inay ilaahay u siman yihiin addoommuhu addoommo ilaahay un inay wada yihiin oo ilaahay u siman oo walaalaa si ay u cadaato taas waa xikmad cajiiba wey <clears throat> waaya wamataa xaala waqtu macnaha nuxurkii iyo sirta ku jirta salaada iyo fawaaidkeeda asraaru salaa wa fawaaid salaa wa hamaratu salaa ayuu sheeku nuxurkeedu ku taabanaya inaanay salaadu ahayn uun inaga rid iyo salaad qolfoofahun inaanay noqonin ay salaad dhuux lahoo hagaagsan oo nool ay noqoto salaad taasuu ka hadlaya wamataa xaala waqtu salaa haddaba salaada waqtigeedu markuu soo dhawaado falaabudda laabudda waxa lagama maarmaana min camalin in camal lala yimaado camal baa lagama maarmaana camalkaasoo yunabbihu alghaafila ka war la-aanta ku sugan ee cibaadada aan xusuusnayn baraarujiya wayudakiru saahi ka ilowsanna xusuusiya qaafil waa qofka ka dhacay addunyada ku mashquulay saahiguna waa ka salaada waktigeeda ilowsan wax xusuusiya ayaa loo baahday ummaddii salaaddii waa ku waajib way tukanaya waxaa loo jideeya inay jamac ku tukadaan waktigii jamcu inuu galay maxaa lagu garanaya dadka kaafiliinta iyo dadka isilowsan maxaa lagu soo baraarujinaya waktigii salaadu inuu gaaday ilaa alamna ma wada haystaan leyl casoo loo shidaano ma jiro saacadana ma wada haystaan dadku saacadina may jirin hadamna shidaano ma jirin waay taase haddaba ayaa soo korodhay marka xataa yakuuna alijtimaacu ilaa barkula ilaa kulanku uu noqdo caaman mid wada jira si caama si loo kulmi karo waxaa laga fikiray war maxaa salaadii loogu abaamaa ummadda fa'tamara nabiyu sala allahu calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu la sharay maca asaxaaba asxaabta waataynu soo marno dee itamara waa tashaawara ilaahay baa wuxu uhi watamiruu baynakum bimacruuf dumarkiina kala tashada ubadka aada sura talaaq baad ka akri karaysa caruurtii ha ka wada tashadaan waalidka aabbihii iyo hooyadu labada way dhaleene iyo aabuhun isasiin inuu caruurta jeefka ku ridanini maslaxadooda iyo dantooda ha ka wada tashadeen asxaabtu nebigu la tashaday war maxaa fii ma yufcalu lidalik wixii arintaa loo samayn lahaa buu kala tashaday fii ma yufcalu lidalik war salaadii waynu isugu imanaynaae maxaynu isku xusuusinaa waaya macnaha waktigaa waxiibaan kusoo deginba haddii waxi jiri lahaa wixii loo tilmaamuubuu samayn lahaa laakiin si kalaa waxigii noqday fa bacduhum qaarkood baa waxay idhahdeen turfacu raaya calan baa la taagi doonaa idaa xaana waqtu salaa salaada waktigeedu kolka uu soo dhawaado aan calan taagno liyaraaha annaasu dadku si ay u arkaan qolaas fikrad baa odhanaysa ayaa timid calan dheer aan taagno magaaladuna dee dhowr kun oo qof baa ku noolaayo dee magaalo kooban bay ahayd markaa meel dheerun calankaa looga taagaa bidhaanteeda la arko falam yardow dalik arrintaa raalli lagama noqon liannahaa calankaasi laa tufiidu uma faa'iideyneyso annaaima ka hurda wala alkhaafila iyo war la-aanta ku sugan iyo ka indhahalana dee ku dar intaa midna calan ma arkayo wa qaala alaakharuuna qaar kale waxay idhahan tushcalu naarun naar aan ka shidna calaa murtafac meel taagan min alhudaab oo tuul macnaha gumburahan yaryar ama tuul eh, meelahan taagtaagah taagagan yare magaalada hareeraheeda halkaa la dhiga mid waashmaanoo waktigu marka uu gaaro dabshira og halkaa ka laga arko falam yuqbal aydan taana lama yeelin leannahu dabkaaba majuusta iska leh majuustaa ayaa dabkaasi baxyaaba waxbay yidhaahdaanoo salaadahooda iyo waktigaasay tukadaan wa ashaara aakharuuna bibuuq qaar kalea caroog sheegay rag kalena wuxuu hi war aan ku yeedhinno dhahalkii caroog ahaa caroogii weynaa loo afuufi jiray wa huwa caroogaasina maa kaanat ilyahuudu tastacmilu waa kay yuhuud u isticmaali jireen lisalawaatihim salaadahooda salaadaha ay yuhuuddu tukadaan ay kaniisadahooda ku tukadaan caroog baa laga afuufi jiray fakarihahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu arrintaa uu nacay isagaa gaashaanka ku dhuftay liannahu lam yakun nebigu ma ahayn yuxibu taqliid alyahuud yahuudda inuu dabagalo isagiiyo ummadiisu inay yahuud wax kaga daydaan muu jeclayn fii camalin waxqabad wax kastoo la qabanayo in iyaga la khilaafo oo aan yahuud lagu dayanin ayuu nebigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam oo gaalada inagaa tusaale u ahoo dhaqanka wanaagsan ee islaamkaa tusaale lagu noqonaya diintana waa diin namuudajo tusaale ah laakiin maaha mid daba socod ku nool marka waa siyaasad ay nebigu ummadda u jideeyeyo wax diinaho laga duulayo wey inaan taqliidka aynu iska ilaalino waaya fii camalin ma camal kasta in lagaga daydo lam yakun yuxibu taqliid alyahuudi fii camalin ma camal kasta in yahuud lagaga daydo u diiday in la garba la dabagalo iyaga oo lagu daydo oo awlka lagu xidhiidsado oo maxay sameeyeen laydhaa maantana dee waad arkaysa caalamka siyaasada taalle ee dowladaha lagu hogaaminaye iyo alidaara iyo usus aliqtisaad dhaqaalaha iyo arkaanta uu ku salaysan yahay iyo shuruucda iyo nidaamka maxkamada lagu xukumo wixii oo dhan bay soo waaridayaan markaasay soo marinayaan baab alcawlama waa lasoo caalamiyeynaya intay soo alifaan khubaradoodu aadna waxay ugu takhasusaan had iyo jeer waxa sharciga la idhaahdo sharciga iyo iyo dhaqaalaha labadaasay aada ugu takafsaan yuhuuddu dhakhaatiir dhakhtarnimada iyo looyarnimada iyo dhaqaalaha saddexdaasay isku ogyihiin oo caruurtooda aanay midna dhulka uga dhacayn marka saddexdaa meelood baa laga soo afuufaya baliya baaska saddexdaasaa dabeetana calanka la daba qaadaya biyaha lasoo gelinaya lasoo marinayaana alcawlama waa caalamiyen wey sharciga caalamiga ee shirkadaha sharciga caalamiga ee dowladaha sharciga caalamiga ee munadamaadka iyo hay-adaha sharciga caalamiga ee garsoorka dabeetana kol haddii caaladi la idhaahda innaga waa ku dhegaynaa oo codsanayna wixii caalamiyada waa cuntamayaabaa ka dhacday <clears throat> marka nebigu wuxu waa naga daaya kuwa ah. yuhuudna way iyagoo sun afuufaya ayay madiine deganaayeen hadba kuwaas aynu wax ka yeelana naga daaya bu nebigu wa ashaara bacduhum binaaquus qolyaha qaarkoodna dawanka ayay sheegeen dawankaasina wahuwa maa yastacmiluhu nasaara kiristankuka ay kaniisada ka isticmaali jireen wey ilaa hadda dee dawankii unbaa sidii loo garaacay isagoo joog qof la-eg ayuu boobkii dhakada cadaa sidii uga sanqarinaya marka kaasoo laga dhalaalamsiin jiray ayaa ragga qaarkood soo jeeday fakarihahu rasuulu aydan nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana wuu diiday wuxuu war yahuud iyo nasaare wuxuu hala hareen wa ashaara bacduhum binnidaa qaarkood baa idha haddaba aan dhawaaqno fa yaquumu bacdu nnaasi dadka qaarkood ha istaago idaa xaanati salaatu markay salaadu soo dhawaato wa yunaadii bihaa ha u dhawaaqa salaada rag baa taa soo jeediyey fa qubila haada ara'y ra'yigaasaa la aqbalay in salaadii la isu taago meel taaga laga dhawaaqo dhawaaqaa dadka la maqashiiyo codkaas in la qaato codka ah oo adin dhawaaqo taasaa la isla ayaa la isla qaatay <clears throat> waxa bilowgii horena uu ku yimid manaam waayo manaamka fiican nabigu wuxuu tusay tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qaybaha nebinimada inuu qeyb kamida bay hayda nebinimadii way dhammaatay lam yabqa min anubuwati ila almubashiraat nebinimo way dhamaatay laakiin kuwii bushaaraynaya hadhay bushaaradaasi tahay markii nabiga lagu yeelo wuxuu ruya saalixa aru'ya saalixa yaraaha almu'min aw turaa lahu waa manaamka fiican ee qofka muslimka ay ah u arkayo ama loo arkayo manaamka fiican lama bedelo sidiisaa loo qaataa looguna bushaaraystaa marka asxaabigan soo socdee magacan leh ayaa manaam ku arkay wixii lagu adaami lahaa nabiguna wuu saxeexay calayhi salaatu wasalaam waayo wa kaana axadu lmunaadiin kuwii ugu horeeyey dhawaaqe ee soo gudbiya waxaa ka mid ahaa manaam ku arkay cabdulaahi ibnu zayd alansaari saxaabiga magacaa layidha fa baynamaa huwa bayna naaimi walyaqdaan iyada oo wakti uu udhaxeeyo hurdo iyo soojeed jeed naaim yaqdaan naaimkuna waa hurdihii yaqdaankuna waa soo iyadoo aanu yar suursan yahay oo sina uu yalo hurdo soo jeedana id carada lahu shaksun qof baa usoo banbaxay qof baa hor yimi cabdilaahi wa qaala markaasaa wuxuu hi alaa ucallimuka kalimaatin taquuluhaa cinda annidaai bisalaa war maku baraa erayo taquuluhaa aad tidhaahda cinda anidaai bisalaa marka salaada aad u dhawaaqayso erayo aad ku yeedhisood ku dhawaaqdo cabdilaahi ow maku baraa intana waaba xadiidu saaca bay ahaydoo warkii asxaabtii nebiguba maalmaha ay isweydiinayeene lagu kala maqnaa loo soo fikirayey ayuu ahaa ajantii loo fadhiyey buu ahaa qaala bala kiibuu ku yidhi waar balidhi faqaala lahu markaa kii ilaahay usoo diray baa wuxuu ihi qul allaahu akbar allaahu akbar maratayni laba jeer watashahad maratayni ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah laba jeer ku celi uma qul waxa aad tidhaahdaa ashhadu anna maxameda rasuuluna be way la socota uma qul waxaad tidhaa xaya cala asalaa maratayni laba jeer xaya cala alfalaax maratayni laba jeer uma kabir rabbak ilaahaaga weyneeyo maxay dheh maratayn laba jeer allahu akbar allahu akbar uma qul laa ilaaha ila allah intaasi u dhiibay falama istayqada markii uu soo baraarugay tawajaha ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigu u bucleeyey xaggiisu u orday ilan fidrada iyo xaq way isleeyihin macnaha qalbiga saafiga ah iyo ee fidradii ku sugan iyo xaqa ayaa isleh oo haddii aan cidi kala dhex gelina la daayo way isqaniinaan markaasay isqabanayaan qalbiga miirka qabee saafigae cala alfidra ku sugan fidrat allahi alatii fadala annaasa caleyha markuu xaqa helo yakubu caleyh wuu ku dhegaya markiiba wuu ku dhegay hadda iyadoo aanu aragba in asxaabtii aqbalayaan iyadoo aanu aragba inuu nebiga aqbali doono tan loo sheegidii loo sheegay buu ku dhegayba waa loo nuuriyey le waay wa akhbarahu khabara ru'yaah manaamkiibuu u sheegay faqaala markaa nabigu waxau ihi innahaa la ru'yaa xaq wallahi waa manaam dhaba uma qaala lahu markaa wuxuu ku yidhi nebigu saxaabigii la odhan jiray cabdulaahi bnu zayd alansaari muxuu ku yidhi laqin daalika bilaalan arintan bilaal u laqin u laqin waa maxay u mari casharka bilaal qaybsii buui wuxuu ku sababeeyey fainahu andaa sawtan minka isaga kaa cod dheer muadinkana siaynu fiqiga kusoo hormaraynay labada jeere lagu xulanayay kamid mid tahay inuu cod dheer yahay codkiisuna qurux badan yahay labadaa wey oo khushuucu qofka ku abuuri karo soona jiidanayo bilaal baa labadaa caan ku ahaa lidaalik baa uu ka adaamay kii kacbada kaana ka adaamay markii dambe qudus uu xoreeyey cumar ibn khaaab waktigiisiina war bilaal hala doona buui saynu horeba usoo xusnay bilaal hala doono kolkaasaa wuxuu bilaal baa wuxuu i war waxa aan cumarow islaasimiye ama aan hore ballan ugu qaaday kol hadduu nabigaan u aadaami jireen muaadinka u ahaa ifka ka tegay inaanan adaamin berihanna aadaamina igada arnay ku saddexee buui saddexdii masjide ugu sharafta badnaa ee caalamkan labaad kasoo aadaantee kana adaa ka adaamaya buui mar haddii yuhuuddii laga buufiyey iyo gaaladii fasaadii saasuu markaa ayuu uga adaan waaya wa baynamaa bilaalun yuadin iyada oo bilaal uu ku yeedhiyo uu adaamayo oo cabdilaahina u laqimuu casharkii qaybay id jaaa cumar yajuru ridaa'ah cumar baa soo dhacay isagoo go-iisa jiidaya ama ku guntana ahaada ama ku dhegta kusiita ahaado qofku goortuu jiidayo wuu soo degdegay wey oo wuxuu awoodi kari waayey inuu marada si fiican usoo hilaabto ama usoo xidho wujiidayaa wuu degdegayaa isagoo haylihiisu kala dheer daf soo yihi degdegaya faqaala markaasaa wuxuu hi wallaahi laqad ra'aytu milahu yaa rasuul allah anigana waa lay tusiyo manaan baa laygu tusiye tan oo kale cumarna nin dee xaqa lagu ilhaamiyo ahaan jir marka sidaasaa manaamkaasi ayaa adaanku saasu ku sugmay oo waxyaabihii adaanka sababta sida uu ku yimaasaahay marka hore fikradan isay ku timi baahida loo qabay iyo cidda ilaahay ugu hortusay iyo siduu nebigu u akiday calayhi salaatu wasalaam markaa dee bukhaari iyo muslimba waad ka akrii kartaa xadiidkan isagoo asxaab kala duwan ee ay warinayaan adaanka wa kaana bilaalu axadda muadiniihi bilmadiina nebigu wuxuu ahaa bilaal muadiniintii nebiga madiine uga adaamaya mid ka midabu ahaa walaakharu cabdullaahi ibnu ummi maktuum asxaabigii indhaha laabu ka labaad suuratu cabase bilowgeedu ay ka warramays wa kaana bilaalu yaquul fii adaani subax adaankii subax waxa uu ku daray bilaal bacda xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax kadib asalaatu khayru min annawm maratayn laba jeer bilaal baa ku daray o wa aqarahu rasuulu sal allahu alayh wasalam calaa dalik markaasuu nabiguna saa ku daayey asalaatu khayru min annoom ayuu ku daayey marka waa halka ay culimada qaarkood yidhaahdaan dee asxaabigan bilaal laydha bilaal laydhaa wuxuu lahaa adaanka hee labada adaankeemula waynu soo marnay fiqiga ka horu lahaa cabdilaahina ka dambe marka waxa ay leeyihiin asalaatu khayru min anoomka horey ku jirtaa leannahu bilaal baa lahaa oo inta adaankaa maaragtay intaa odhan jiray dabeedna qeybtiisaa horu ku oran jiray cabdilaahina iyadoon intan lahayn buu oran jiray halkaasaa maaragtay culimada qaarkood ayay waa qeyb kamid ah laakiin de in labadaba lagu darayo ayay u badan yihin jumhuurtu waaqarahu rasuulu calaa dalik nebigu saasuu ku daayey hadduu nebigu shay daayana waa sharci kuu ku dhawaaqay iyo kuu daayay iyo kuu sameeyey baa isku mid a wa kaana calayhi asalaam nebigu waxau ahaa ya'muru fii fajri ramadaan ramadaan waageeda biadaanayni laba adaan buu odhan jiray hala adaamo waynu soo marnay awaluhumaa labada adaan ka hor ka hore yuuqadu bihi alkaafiluun waxaa la toosinayaa dadkii warla-aanta ku sugnaa xataa yantabihuu lisuxuur si ay suxuurta ugu kacaan waathaani lisala ka labaadna waa salaada marka halkaa waxaynu soo arkaynay iyadoo u nebigu lahaa bilaal ina bilaalan yuadinu bileyl habeen buu adaamaayo iska cuna cabdilaahi marka uu adaamo joojiya cunada aaweyn soo barashaqi ama aladaanu liljumuca adaanka jimcada fakaana awaluhu idaa jalasa alimaamu cala almimbar waktiga ugu horeeyaa wuxuu ahaan jiray marka uu imaamku mimbarka fuulo un calaa cahdi rasuuli calaa cahdi rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam wa abi bakrin wa cumara labadaa asxaabiyo nebigada waktigoodii adaanka dambuun baa jiray waa jumcada jumcada laba adan may lahayne mid unbaa jirayoo markuu imaamku markuu nebigu mimbarka fuulo ama labadaas saxaabi mimbarka ay fulaan unbaa la falamaa kaana cuhmaanu wakahura annaas markii cuhmaan waktigiisii ay noqotay madax alla uu ka dhigay dadkiina ay bateen zaada nidaaan aakhar adaan kaluu kordhiyo kan hore ee jumcada ah cala zawra meesha zawra laydhaha waa guri dheer oo madiine ku dhex yaallay buu ahaayo minaarad lama hayn iyo taawar kale toone guriga ugu dheer buu ha la fulaha laga adaago dabeedna marka ay dadku aadaankaa maqlaan ayaabaa mushtariga ay joojinayaan waa lasoo mayranaya lasoo weysiisanaya masaajkaana iskusoo shubaya kadib marka mimbarkii uu fuulo ayaa kii labaadna la aadaamaya rawaahu bukhaari xadiidkaana bukhaari baad ka daalacan karaysa walamaa tawalaa hishaam ibnu cabdilmalik hishaam ibnu cabdilmalik waa madaxdii reer bani umaya markuu madax noqday akhada aladaan isaguna wuxuu soo kaxeeyey adaankii alladii zaadahu cuhmaan bizawraa adaanku cusmaan kordhiyey ee meesha zawra laydhaa dusheeda laga adaanayay ayuu soo qaaday wa jacalahu fi lmanaar markaa wuxuu keenay minaaradda eg zawradu magaalada dhexdeedahay saajka wamahay way ka durugsanay marka isaguna wuxuu ihi war hala soo durkiyo oo nin suuqa ka qaylinaya yaan la moodin minaaradan ha fuulo ninkani masaajidka minaaradan ku taalla ha fuulo minaaradaasuu keenay waaya uma nuqila adaan adaankii waxa loo naqilay alladii kaana cala alminaar manaaradda adaankii laga adaamayey waxaa la keenay xiina sucuudi alimaam cala almimbar marka uu imaamku mimbarka fuulo ayaa la keenay fi lcahdi alawal waktigii hore bayna yaday hortiisa macnaha waxa wey labadii adaanba imaamka hortiisa markii dambena la keenayoo kana halkanubaa laga adaamay kana halkanubaa laga adaamay marxaladahaasu soo maray almuhim waa sharci adaankaasi nebiga iyo abubakar caleyhi salaatu wasalaam inuu ka dambeeyey laakiin muslimiintu say isla waafaqsan yihiin waa mashruuc weeye bidca laguma tilmaami karo rasuulku wuxuu lehy sal allahu alayh wasalam calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiin war sunahaygana qabsada khulafada afarta ah waxay idin jideeyaanna qabsada marka sunuu ku tilmaamay nebigu waxay dadka u jideeyeen bidca laguma tilmaami karee bidca xasan iyo bidca kada midna lama odhanaya waa sunna ah, xadiidkaasa saxeixaya inuu sunno yahay marka bidca laguma sheegi karo marka labada arimood ayaynu qaadanay caawa sanadii u horreeyey baynu ku jirnaa hijrada masjidkii oo dhismay adaankii oo ummadda islaamka u sugmay waa laba shaciira laba shicaar oo waaweyn wey inay masjid ma heleen ummadda islaamka ay caga dhigteen xarun weyn xarunta isgaarsiinteedii iyo e, taarkii la isku diri lahaana uu rar dhigtay laba arrinoo waaweyn wey cibaadadii baa u hirgashay iyo kulankoodii intaasaynu caawa ka gaarsiinay wallahu subxana wa tacala